bismillahi raxmaan raxiim kulan wacan wanaagsan saaxiib yaal meel waliba oo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ogaal oo xiliyadan oo kale aad ka maqashaan raadiyaha kulmiye ee magaalada muqdisho markale barqa wanaagsan saaxiibayaal oo arbaco taariikhduna waxay ku beegan tahay koob iyo bisha koowaad sanadku waa labaatan qodobada barnaamijka ogaal haddii allaha awooddareedma aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona ciidanka xoogga dalka iyo dadka deegaanka oo wada abaabul ku wajahan al-shabaabka ku sugan deegaanada jubbaland eelada darawal mooto bajaajla ahaa oo dalbaday in cadaaladda la hor keeno kadib markii shalay balcad nin hubaysan uu ku dilay darawal mooto bajaajlaha maamulka gobolka banaadirna waxa uu sheegay inuu soo celinayo canshuurihii guryaha laga qaadi jiray kadib markii duqa magaalada horey uu u joojiyey canshuurtaasi qodobada kaleo barnaamijka ogaal aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya ciidanka badda maraykanka oo gacanta ku dhigay markab hubsiday oo la aaminsan yahay in iiraan ay soo rartay iyo yukrain iyo rusiya oo guulo ka kala sheegtay dagaal ka dhacay bariga dalka yukrain qodobadaas iyo dabcan waxay hor nagu soo kordha intaynu barnaamijka ku guda jirno ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeenna sidoo kale waxaa qaybka ah xubnihii joogtada ahaa oo aad kaga barateen ee uu diyaargarooba dhegaysiga barnaamijka ogaal ama shabac oradkee shuban oo oh, shakiba male shakiba male shayba waa qabade halloo shiro shacabku inuu dego shir madana quyaal shirkana guud aduunyada jaamareerkeeda jinada sidaa shariga qayr bale ama shabaa coradkeed shidiyo raaxaan midun shuban oo shakiba male shacabku inuu dago shirmadana quyaal shirkana guud شرت لقبتبا أدوشينا ورشوش لنا shaashayniyo jikaagiyo doodshuhuubala iyo shalombiyo una waxsiishida iyo nadshahoor hadalshi korsamaho adoo shayba sheeka nuxur daran la sharansharo meelshiday noqoto shacbigu ma rabe ee ha laga shirojidanta wanaag la shaacin karo sharwada ushib naganshirki la qabtaba adooshina warshoosh loo nabad dashaashayniyo shikaakiyo dood shuhuubale iyo shaloombiyo murawaxsiishida iyo lashahoor hadalsha karsamaho adooshay basheegana xur daran la sharsharo meelshiday noqoto shacbigu ma rabe halaga shiro danta guud u

وصدق شفتين أبدي شريت موتاي شوتا وصدق شدنا لجوبتاي بح شدنا بح شهر صار صعدا ديرا شدنا لجوبتاي بح شدنا بح شهر صار صعدا ديرا إن شاء الله شوش كان ونواشة فالعلا هي شفتين أبدي شريت موتاي شوتا وصدق xalliiba shilalkay shashada dhigata shirkaysato gulasha mumtaayo jalandhiga taabku kala shubadka shuushaan ku yimaad qalboodhamidu shagsiba shirixyadiiya kuruskiyo shaalmayrakhda inuu la shuutiyo wiil u sheega nafta la shuufayomahida sheegani bashaaraqantee shucubta ku dhaga'an raggediyo soomaaliya shalabta cadowgeedii u showrin qaybiyay ogtaho shaqoolada lala rabay garano shabaqaluu dhigahayay arago shukida loo oqodahayay dumino shan wiilo oo wada dhasho midahoon sheed lagu kala qaybin bay noqono insha allah sharawiiriga iyo duqaaqada laguma jiray ka sheexa wixiina sharaf dilay shilalkay shashada dhigata shirkaysato ku dhasha mumtaayo jalandhiga taabku kala shubadka duushaan ku yimaad qalboobtamidon shagtiba shirixyadiiya kuruskiyo shaal inuu la shuutiyo wiil u sheega naftaa la shuufaayomadida sheegani mashaaraqantee bilaawaha shalowda uga dhicibay shucubta ku dhaga'an raggediyo soomaaliya shalabta cadowgeedii u showren qaybiyay ogtobo shaqoogada lala rabay garano shalbaqalow dhigahayay arago shukrida loo qodahayay dumino shawniyo wada dhasho midahoon sheed lagu kala qaybin bay insha allah shirawi iriga iyo dufaaqada laguma jiray tashiixa wixiina sharaf dilay waayahay dhegeystayaal heeskaasi wuxuu daafur ahaa barnaamijka ogaal meel dhexo oo la istaagaahi maanta soomaaliya kuma taallo ama shabaabaa tahay ama kan shabaab la diriraayaa tahay shabaab qoraqaada kula dirir gurigaaga ha ka ijaaran gaarigaaga ha ka ijaaran meesha uu jooga ha tegin dadka u sheeg carabkaaga kula dagaal wadaalika adcafuliimaantii waxay daba socotaa taas ada waa hal laba ma ah waa shabaab qaraxa shabaab baasow ka soo bixiyey lacagaa lagu bixiya dhammaan wiilasha shabaab jooga wiilal taajiriin oo milyuneero oo xisaabaad ay ugu jiraan ma aha xalidheeraha meelaha baqbaqlaayo shayddaanka iyo hebel deeriyaha mujrimka kale oo kasii weyn bangiyo baase uguma jirto baasadeenna waaye marka kan qaraxa isku xirxidhayaa dembiile ah baasadii lagu soo gaday qaraxaas laisku xirxiray kii bixiye dembiile ma aha waayo qofka loo sheegaayo oo caqligiisa uu aqbali karo dembiilaa tahay adaa ka weyn laanna adiga lacag haddaadan dhiibi lahayn ninkaan qaraxu isku xira ma heli lahayn kan lacagta dhiibaayow waa adiga dembiilaha koobaad waa adiga naftaada kuma badbaadi kartid kun qofood naftooda in la laayo madaxweynaha jamhuuriyaddan ahay la iguma imaa karo la igalama hadli karo qof shabaab sidiisaba loo haysto may wallahi ninkaa waa loo yeer waa ku qasbanaay maxkamadiisau tegay ahlan wasahlan shabaab waay meesha war waa ka bax anaan la iigu imaa karin saraakiisha amnigaan loogu tegi karin nabadoon ma aha xildhibaan ma aha wasiir ma aha waxba ma aha shabaab xeer inanka daba socdo cudurdaar ma lahan waayahay markale kale wacana wanaagsan saaxiibyaal aynu ku bilownee jubbaland aynu ku bilaabeynaa ciidanka xoogga dalka iyo dadka deegaanka ayaa abaabulaya dagaal xoogan oo ku wajahan al-shabaabka ku sugan deegaanada jubbaland hogaanka saraakiisha ciidanka xooga dalka qeybta afartan iyo saddexaad ayaa magaalada dhobley waxa ay kula kulmeen dadka deegaanka qeybahooda kala duwan sida odayaasha dhaqanka waxgaradka culimada iyo ganacsatada magaaladaas waxayna ka wada hadleen sidii loo dhiraandhalin lahaa dagaal xoogan oo ka dhan ah al shabaabkaasi oo lagu qaadayo jubbaland deegaanada al-shabaab ay ka joogaan gaar ahaan gobolka jubbada dhexe iyo sidoo kale gobolka jubbada hoose haddaba waryaheena cabdimajiid cabaas aadan oo kismaayo ku sugan ayaan wax ka weydiiyey abaabulkan ciidanka xooga dalka iyo dadka deegaanku iska kaashanayaan axmed eh, aada iyo aad aa umahadsantahay adiga dhegeystayaasha ee eh, barnaamijka ogaal wararkii ugu dambeeyey waxa ay markaasi tilmaamayaan in guud ahaanba xilligan dhaqdhaqaaqyo culus ay ka bilowdeen deegaanada ee eh, dowlad goboleedka jubbaland kadib markii xilligan ay dowlad goboleedka jubbaland ay isku diyaarinayso gulub dagaal oo ka dhanaahay kooxda dagaalamayaasha al-shabaab oo in muddo ah markaa ka talinaya gobolka jubbada dhexe gaar ahaan magaalada bu'aale Eh, guud ahaan howlgalkan waxa uu yahay mid markaasi eh, gobolkaasi eh, la doonayo in dagaalamayaasha al-shabaab lagala wareego oo muddo dhowr iyo tobankii sano ugu dambeeye ka talinaya gobolkaasi dhaqdhaqaaqyadu si gaar ah waxa ay markaasi uga socdaan dhinaca iyo weliba dobley iyo sidoo kale dhinaca waqooyiga ee magaalada kismaayo Eh, ilaa iyo hadda saraakiisha waxa ay xaqiijiyeen in dhowaan markaas ciidanka ay dhaqaaqi doonaan oo deegaanadaasi markaa eh, lagala wareegi doono dagaalamayaasha al-shabaab eh, axmedow dhinaca kale waxaa wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan in dagaalamayaasha al-shabaab iyagu markaasi jabka xoogan kala soo kulmeen gobolada shabeelada dhexe iyo sidoo kale hiiraan iyo galgaduud oo xilligan kacdoonka ugu weyn oo halkaasi ka socdo ay iyaguna marka xubnihii saraakiisha hogaaminayay inta badan ay soo gaareen deegaanada gobolka jubbada dhexe sida magaalooyinka jilib iyo weliba bu-aale jubbaland waxa ay markaasi doonaysaa in halkaasi dagaalamayaasha al-shabaab markaasi laga hortago maadaama culayska ugu weyn iyadoo markaasi uu soo fuuli karo saacadihii ugu dambeeyey saraakiishu waxa ay markaasi qorsheynayeen tallaabada xigta ee la qaadi karo iyo sidoo kale qaabka guud iyo sida eh, shaxda dagaalka uu markaasi noqon karo marka laga tago eh, dagaalkaasi guud iyo waliba waxyaabaha ay xilliga jubbaland qorsheynayso eh, arrinkaasi kale ayaa jira oo magaalooyinkaasi xilligan kusoo kordhay saraakiisha xoogga dalka iyo um, odayaal dhaqameed iyo bulshada qaybada kala duwan waxay ku kulmeen dhobley waana la wada hadlay sidii abaabul loo qaadi lahaa marka muxuu kaga bedelan yahay abaabulkan kuwii horey u dhicisoobay ama u fashilmay iyadoo jubbaland horey a u sheegtay inay abaabul qaadayso ama ciidanka xooga dalku axmed eh, aad iyaad u mahadsan tahay eh, ma jirin abaabulada hore markaasi loo qorsheeyey in badan markaas lagu doonayo in lagu xoreeyo gobolka jubbada dhexe balse kan waxa uu kaga duwan yahay oo waxaa qayb ka ahayd dadka deegaanadaasi markaa kasoo jeeda marka kulamada guud ee doobli ka dhacay iyo sidoo kale tallaabooyinka isxaaga ee xilligan jubbaland ay doonayso in ay qaado iyo marka laga tago ee howlgalka guud ee uu cilaamiyey madaxweynaha jamhuuriyadda si guud waxaa markaa kani uu kaga duwan yahay xilligan gobolada intooda badan halkan waxaa ka socda kacdoon loogaga soo horjeedo dagaalamayaasha al-shabaab marka si guud jubbaland iyaduna waxa ay markaasi doonaysaa in ay qayb ka noqoto kacdoonka si guud xilligan soconay waaya dhegeystayaaalkaasi wuxuu ahaa wariyeyna cabdulmajiid cabaas aadan isagoo kismaayo ku sugan ayaan wax ka weydiinaynay abaabulka ama xooggan oo ay iska kaashanayaan ciidanka xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka kaas oo ka bilaabanaya deegaana ka tirsan gobolada jubbooyinka markana gobolka banaadir ayaanu kusoo noqonaynaaye maamulka gobolka banaadir ahna waa maamulka gobolka banaadir ayaa waxa uu sheegay inuu soo celinayo canshuurtii laga qaadi jiray guryaha ku yaala magaalada muqdisho duqa magaalada muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaali madaale ayaa waxa uu sheegay in maalmaha soo aadan ama bishan soo aadan la bilaabayo in dib loo soo celiyo canshuurtii guryaha ku yaala muqdisho laga qaadi jiray taas oo bilihii lasoo dhaafay hakad la geliyey sababo la xiriiro oo horey duqa muqdisho uu ugu sheegay in la saxayo nidaamka canshuuraha ee isbarbaryaaca ah ee dadka ku sugan caasimadu ay walaac ka muujiyeen sidoo kale duqa muqdisho ama guddoomiyaha gobolka banaadir waxa uu sheegay in muqdisho mustaqbalka soo aadan la diyaarinayo in wadooyin waaweyn laga dhiso oo u badan buundooyin si ayuu yidhi saxmadda badan ee gaadiidka maalintii iyo habeenkii ka jirta loo kala yareeyo duqa muqdisho arrimahaasi ka hadlay waxauu yidhi waxaa sidaas lamid aan rabnaa canshuurtii guryaha oon joojinnay way bilaabanaysaa haddii ilaa yidhaahdo bishan januwari dhexdeeday bilaabanaysaa canshuurtii guryaha iyadana haddii ilaa yidhaahdo sidaasi la mid ah ayaa suuqyadii waaweynaa oo bakaaraha shalay ka bilaabatay suuq bacadna maalmahan socday ka bilaabanaysaa suuqyadii kaloo yarirayna way ka bilaabanaysaa canshuurtii oo dowladda hoose waa jirinaynaa bulshadaanan ugu khidmaynaynaa haddii ilaa yidhaahdo waxaan ogsoonahay dhowrkii bilood hadda la joogay bil kasta markay dhammaato gunnadu waxay la ekaata waa la helaayay alxamdulilaah maadaama aan dadaal badan aan samaynaynay dad badan iyo waxyaaba badan oo kalena culayso badan iska jireenna aan si un wax u maamaaraynay gunnooyinkii waa la helaayay haddii ilaa idhaahdo waxaa waaye way ka sheegtaan gunnada ku yar laakiin waxaan wax kordhi karnaa markaan soo gaarno mustawi aan wax ku kordhi kordhilayn markaan soo gaarno haddii ilaa yidhaahdo taasna waxaan rajaynaynaa inaan kordhi doonno ayaan rajaynaynaa saan la wada socnoba haddii ilaa yidhaahdo dadaalka aan sii laba laabno aan fursadayna ee wakhtigayna ka faa'iidaysana haddii ilaa yidhaahdo haddana gudiyada madax oo dowladda hoose ama gobolka banaadir gudiga xalinta khilaafaadka gudiga shaqaalaha maxadka iyo iyo ururka dhallinyarada iyo ururada nuucaasa jiray urur isboortiga iyo kulli waxaan rabnaa in si hufan loo wada shaqeeyo oo wada jir ah lagu wada shaqeeyaan rabnaa haddii ilaa ihaahdo waxaan rabnaa shafaafiye inaan ku dhaqanno oo aan horu soconno siaan ugu xisaabtanno waxaan haysanno maxaa yeelay shalay wadooyin aan ugula barto maanta waxaan rabnaa inaan buundooyin bilownaan rabnaa buundooyin oo wadada soobeynta buundo baawlka ka soo fuulo oo lambar cariiriga oo kale inaan bajaajta u dhaafno laamiyada hoose annaga baabuurta cadna ee kor maraan rabnaa marka insha allahu taasna ma imaan kartee waxay ku imaan kartaa shaqa hufanay ku imaan kartaa iyo wada shaqayn haddii ilaa ihaahdo soo dhowaada mar labaad iyo mar saddexaad waxaan isleeyahay intaanoo isku tootoosan maalin kasta lama helaayo ayaan isleeyahay marka sidaas ayaa keentay inay waqti dheer qaadato garabkiina allah galo mas-uuliyaddanna wada saaran aan wada gudanno insha allahu ilaahayna aan barino nagu garab galo naguna asturo ilaahay aan ka barino qof kastana ku dadaal inaad ku dadaasho inta aad waxayso iyo waxaad haysa waxay leegyihiin inaad xaafidis eh, ku dadaal maxaa yeele markaa xadiiska haday lahayd kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi kulligiin qowsaanaad tihiin waana laydin weydiinayaa wixii laydin raaciyey wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu muqdisho ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka ogaal waayahay dhegeystayaal weli waxaad maqleysaan barnaamijka ogaal markana eelada darawal mooto bajaajla ahaa ayaa waxay dalbadeen in cadaalada la horkeeno askari shalay magaalada balcad ee gobolka shabeelaha dhexe afaafkeeda hore ku dilay darawal mooto bajaajlaha mooto bajaajlaha ayaa la sheegay xilligaas inuu sii galayay gudaha degmada balcad isagoo ka yimid tuulo ku taala duleedka magaaladaas askari ka tirsan ciidanka dowladda ayaa la sheegay in halkaasi uu ku toogtay haddaba ehelka darawalka la dilay allah u ayaa reediyo kulmiye wareysi ay siiyaan waxaay sheegeen inay u baahan yihiin in cadaalada la horkeeno ninkaas oo lasoo bandhigay gacanta ciidamada ammaankana ku jira oo afhayeenka booliisku uu sheegay in ninkan maxkamadda la horgeyn doono wariyeenna xasan maxamed xuseen ayuu u hadlay mid ka mida ehelada marxuumka la dilay wiilkan eh, meeshan kontaroolka rsdil eh, meel la yiraa oo gudoomiyaha kontarool u yaalo oo mootobajaac caayo wadayay asagoo meesha soo maraayo ay joojiyeen laba iskariyaa horkuu raacaysaa layii labadii iskariyaa la saaray labadii iskari midaan ahayn oo hore jooga waa xabad kusoo riday ciidamadu muu ka mid ahaa askariga ah. rasaas kusoo riday ah, meeshuu ka tirsana meeshuu ka tirsana ma heshan sababta marka keentay in rasaas lagu furo ninkaan laba askariga gadaal usoo reeb isagana mootado wada ninkaan asaana lahay mootadiisa xabad kuda kacahaa lagu soo riday waa ku dhacday Eh, marka uu ninkaan ku dhiftay labadi kale oo hogayaal ka saareed waa soo degatay hadday soo degatay iskarti kaleo ninka la jirtana waa goobjoogayeeday wax qabashaa la uguma samayn kaf nima kuwi dilan orda ninka ninkan soo ku orday ciidamankaa a ah, daba kaceen meel koonaha shashaha laga soo qabta wiilka dilka loo geystay ee geeriyooday marxuumka ah halkuu ka yimi markii hore waxay ah, ka yimid soora iyadoo dugsiga hilweyna meel waxay ka sukayso labarsadan la yidhaahdo gurugkiisaa ku yaallo ow kusoo hoyday ninka meeshaasoo kasoo baxay gorsheegtadu imise ay ahayd markuu dilka dhacay eh, adiga cabaaraha cabaaraha waxuu ahaay adiga saddex saac meelahaas haye adiga laba saac saddex saac meelahaas ilaa hal saac toonahaas waay adiga maahana ma ahayn eh, afar sac ma gaarsan saddex sac ma gaarsan hataa laba saac laba saac mar hal saac meelahaas u dil meesha ka dhaca sidee idinku soo gaartay dilka marxuumka anaga waxay nagu soo gaartay taleefon wiil wiilkii inlashaa jidka yaalla abeen in layidhi waa soo kala ordnay meesha uma dheerayn waana imaadna warar qaarkood ayaa jira oo soo baxaya oo sheegaya inay murmeen ninka hubaysan ee dilka geystay iyo marxuumka geeriyooday marka wararkaas waxaa leedahay waa been abuur oo wax kama jiraan wayaan ciidamaaba eh, saaraay eh, wax been abuur horta waxay soo badihaysa male ninkaas waa dhintaay allah u naxariisto eh, aniga wax been abuur ku badi maayo lacag isii shan kunoo shilin soomaaliya u dhinta ninkaas dadlaha waa arkay laakiin aniga wax moortada saarnay kamid maahayn dhinaceygana u gadama ninka aniga ila dhashay u gadamaayo laakiin inay ciidamada dileen cadayha oo meesha joogta oo nin kamida dilay ciidamadan ay wax qabashaa oo ka dawlad ahaan aynoo qabanin ayna waalkay asoo meesha yaalo si nabadgelyacda baxa meesha asagoo tiis iyo wadaatutadiisi wato qabtaan la rabayne ma ay qaban xubi kaloo ka dambeeyane ma qaban si aad ha loo fasaxay xabad kale laguma sii ridin askar waxaa lagu yaqaanaa inay qabtaan ninka dilbilaa ee gacanku dhiiglaa ee wax dilo ee dad ama xoolo ama naf maal iyo naf dilo enaga controolka waa control dawliya wax ku sameeya meesha eh, in la qabto aan la fiirana mogta wax qabashaan laguma samayn meesha ka cararkiis iyo tuutuyisho iyaa dhahay marka ka carar meesha eh, ciidamada la shaqeeya meesha la shaqeeya sidee ka ogaateen xogtaas idinku waxaan ku ogaanay ninkaan isagoo hubaysan eh, kama bixi karin controolka daxabad lahaan habada lagu dilay ninkaan habada ahayna meesha kama dhicin marka labada keliya ee mootada la saarnaa wax dhadhaqaaqa ma samayn oo ay ku soo qabanayaan ninka dilka geysta ma sameyn labadaas isgeri ma samayn iskarto kale meesha rediga ku ahaaday ee labada difaaco kala joogtay na wax oo dadaal ay ninkaas ku qabaayaan ma samayn hal maalota anti lagama daba ridin waa midda aan la fajacno taasarta askartan labada ah ee mootada soo raacay ma wuxuu ahaa arin raalli asaga uu ka ahaa mise waxayd awood sheegasho xogtaad haysaan laba iskartaan asaa eh, eh, horaa ku raacaynaa iyo iyo iyo iskasoo raacaya baato faaruq waaye lee mahe maadaama uuna eh, dad nin nin oo mooto kaligeed ku socdo niman hubaysan qasab kuma kuma raacin oo qoray iyo handadaad iyo dhibba meesha difaaca sokeeye meeshu ka raacay difaaca sokeeye ay nabadgelyo si nabadgelyaha uga gudbay halka xageeya waayo dhibaatada meesha lagu gaarsiiyey askartaana waa saareen marka waxaa la rabaa ka maamul ahaan inay qabtaan ninka falkaas ku korgeystay ayagoo dariis dowladeedka shan oo iskara inay ninka oo ninkay darawalahay oo ku waday eh, mootada ku waday inuu ku dul baxsado ma ahayn kubi kale oo kasii dambeeyo difaaca dambeed joogay inay qabtaan lama sii rabino haddee hafakada laguma yaabo nin gacan kudhiigla hafakada laguma yaabo wax dadaala ee xabad laga daba riday ama lamuujiyo dadaal meeshaas ma ka muuqato booliska soomaaliya waxay ku sheegeen ninka dilka geystay inuu ahaa shaqsi aanan ciidamada rasmi kaga tirsanayn oo ahaa qof hubaysan idinku ma haysaan xog intaas ka baxsan oo aad ku sheegaysaan inuu ka mid ahaa ciidamadii askarta ahayd oo dawladda ka tirsan oo goobta ku sugnaa ciidamada waa la ogyahay ninkan inuu ka tirsanaayo meesha ciidamada meesha ka tirsan aa laba nuuca qaar waxaa waaye ciidan maleeshiya in adeeru kaala qoraga ii qabo meeshaan wax ka qaado leega ka qaado e iyo iyadan sharci yahe ama militariga ama booliisa ay kala yihiin moogta dhammaantu taala waxay isku yimaadeen ogaamarka degmada ah, meesha ku og um, eh, kii oo nabar dawladeed leh iyo kii oo maleeshiyahaan qoraba loogu diibaba marka yeesheen marka asaga dhinacu ka tirsanaa ninkaan waa ka tirsanahay ciidamada meesha joogta oo maleeshiya u iyo ahaayeba eh, ciidan sharci ahaayeeba marka hore tuubtoo gasha tuubta tuubta shacab looma geliyo mogta dilka markuu dhaca kadib maxaa xigay dilka markuu dhaca kadhacdii eh, beledkii dhamaa soo mudaharaday wadada la gooyey eh, ninka ninka meydkiisii iyo kontaroolka eh, difaaca waxa la yeelay iyo lagu mudaaharaaday meesha waa dhib badanaa ka dhaca laakiin wax oo hadda dhibaad ah, dhibaha oo dad lagu dilayo kale ma jiro laakiin jidkaa go muddo adag ilaa sideed saac maxaa ka jira wararka sheegaya in dad caraysan ay ku xoomeen goobta isbaaradu taalay oo dhammaan la burburiyey lamayeeri iyo w meesha oo yiilay eh, hadday ka baxeen lahayd dhinaca uga baxeen naago shilki barhka ka yimiday eh, balcad waa og tahay eh, dhibaatadeeda badanbadata iyo islaamakaas iyo waxaas oo soo yaaceen siibeen lamayeeri lugaan taageeraana jidkay ku gubeen laakiin wax huba iyo wax saasoo loogama dheelin iskarta waa kala waa kala baxeen qurkoodi iyo waxay lacag meesha ay ku haystaan dhinaca kale ula baxeen shacabkaas oo ah waxaan areysanaya yimido meesha waa burburiyey waa mudaaraad caadiya ama lugan taageerana laamay u gubeen baabuurtana saasaa loo celiyey walaa kuwa amsoona soo marayna taa waa la ugu dambayn waxaa inoo sharaxdaa wiilkan kula dhashay maanta la dilay qof noocee buu ahaa wiilkan wiil beeraaleeya ee xoolaaleeya ee webi ka dugna degan webi kabarina degan mooto mootodaas hatee hadda mar dhow gata mootada waa ku aadaa beertaas mise gaa ugu taala wiilka dug beertaasa ku aadaa xoolana waa u jiraan nin xoolaaley ahay xaaskiisana intana waa degan yihiin aabiis iyana xagga eh, xoolo iyo beera u jiraan wiilka dug moota bajaad caadiga ah oo beerta ku tago oo qofkao rabada hor u saaro oo biil iyo maxba kama raadsao beerta lagu tegi jira waana ugu imaajiri adeerkeeya asagana heli jooga wiilka adeerkiis aan ku dhiibayna waa idhib asagana wacalaykum salaam maxaa xooga noogu dari karta adiguna ayd allah kusiiya waxaan kara aniga horta wiilka adeerkiisaan haye waxaan ka imid meel la yidhaahdo lafagare haye markuu dhintay eh, hal saac iyo bar laba saac mala macnaha lay sheego gaadiidaan soo qaatay intaasoo kilomitr waaye waa adiga eh, shan saacadood afar saacadood camalaan soo socda haye meydka asagoo meeshiis yaalo meeshii macnaha rogtii dawladda ay deganeed lagu dilo ou yaalo oo la fiirsaya macnaha marka anaga waxaan macnaha indaqaasanaha in ay dawladda wax ka ogeen eh, eh, degmada taliyaha degmada eh, ma imaan wax dadaale ah oo hortayn yimid male lix saac iyo bar aan macnaha meesha ugu nimid meydka asagoo yaalo haye oo meydka sidiis u yaalo oo macnaha mootada saaran ay gacanta u raaracdo oo dhiiggiisa dhulka ku dhufkayo aa meesha ugu nimid marka anaga waxaa macnaha hadda cindaqaasanahay in ay gudoomiyaha degmadana uu wax ka ogyahay eh, isbaarada lagu dili laheebaaba ciidankiisii waayo waxa dilay ay wax ka ogyihiin eh, annagoo hadda gurmid meeshaas lafagara soona soona daafeed macnaha ku dhowdaha kasoo gurmidno inaan meydka ugu nimaado meesha oo ikana ay imaanin oo xamar macnaha eh, nimin macnaha xamar ka yimid oo loo sheegay ka yimid ay loogu yimaadaan aa ah, horta caddaata degmada hoostada in lagu dilimay dad badan waxay isweydiinayaan eh, maadaama marxuumka uusan gaarin goobta isbaarada ay taalay maxaa keeni karaa in sidaas ay wax u dhacaan adeer qayb allaha kusiiyo waxaan kaa rabaa lama nimoodo askar ee gadaale ka saarneed baabuur ninna jidka u joogsada ninka hadda xodogaalka eh, eh, iswarsiga mob ninka oo xabadda kusoo ridaaya mobeelay ka qaateen mobel macnaha lamid ah askariya mobel ka qaateen hadday ka qaateen wuxuu yihi mobeelka iyo xabad macnaha laga warsiye ninka iyay ka qaadanayaan mobeelka kan waxa dilaya haye waana wax been ah oo mobeelka isi iyo xabadaha macnaha lagu riday eh, haddaan fiirin olajeeda ninka ma yahay iyo ah, meesha xod ah kasoo baxda haye marka adeer waxaan kaa rabaa kayr allah ugu siiya anaga macnaha eh, meeshaan shacbaan nahay ninkaas dadaal xubno dawladda walxaynka og tahay ay dhibaataysay eh, dhibaato badanaan macnaha haddaan shacab nahay aan cawahaynaa anigoo hadda soona daarseedka soo aadnay asoo meydka yaallo eh, shan saac lix saacan meesha ugu nimid lix saac meydkii aan ugu nimaado horta ilaahay qadari oo hal macnaha eh, dawladda ay macnaha joogin oo gudoomiyaha degmada ciidan uu leeyahay tecnico leeyahay adduunyau leeyahay eh, inuu difaaco amba oo se wax u dhaceen u yidhaahdana waa ka weyn laakiin qofkii hubaysnaa ee dilka geystay gacanta lagu hayaa soomaa hadda qofka hubaysnaa dilka geystay waa la qabtay xamaraa loo gudbiyey eh, annaga nalama soo marsiin dada hadda iska cariirsano weelkooda la dilaan ahayn marka waa la gudbiyey hadda waxaa nagu ware waa la hayaa xamara loo gudbiya macnaha nagu ware maadaama hadda qofkii dilka geystay gacanta lagu hayo maxaa kale ood u baahneedeen oo inala samey ah waxaan u baahneen oo nala samey nabadgelyo horta ilaahay macnaha nabadgelyaana siiya nabadgelyo inaan dawladda ka helno dawladda nabadgelyo daran macnaha aan ku aragna hadda isbaarada jidka waxay taallaa guryaha agtooda sidii ay taalla isbaarada taallaa xabaday korkaa nagu soo rideen haddaan saacan hadda la joogo annaga hadda qori waa haysanaa eh, labaatan qori soddon qori waa haysanaa macnaha shicbaanu naha laakiin talo jirno inaan colaad iyo dhibaato aan subino kuma talo jirno idinkuma la kulanteen maamulka degmada maamulka degmada mana noo imaan annagana dad dhibanayaal oo nin macnaha ninkooda dhintay oo laamiga loo askarta ay dishaan macnaha ahayn eh, asagaan rabnay in oo amba wafdi dad uu noo soo dirsado odayaale odayaal dhaqameeda amba wafdi uu noo soo diray asagaan ka sugayna ma umaana annaga nagalama sugayn niminka oo oo eh, la dilaan ahayn eh, marxuumka dhintay niminka lahayaan ahayn dadaan sugayna ilaa haddaba dadaan sugayna sidaana u fadhina waaya ugu dambeyn baaqaaga muxuu yahy baqay wuxuu yahay eh, annaga nabadgelyahan macnaha u baahannahay wixii sharci wixii ilaahay macnaha oo shareecada ay noo keentana diyaaraan una waayahay dhegeystayaal kuwaas wixii ahaayeen qaar ka mid a ah ehelada nin mooto bajaajla ahaa oo shalay askari ka tirsan ciidanka dowladda uu ku dilay afaafka hore degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxayna cadaalad ka dalbanayaan dowladda in ninkii ninkaasi dilay maxkamadda la horgeeyo oo cadaaladda la marsiiyo weli waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal waayahay saaxiibyaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal oo aad ka dhegeysaneysaan raadiyaha kulmiya ee magaalada muqdisho markana wararka soomaalida ka baxsan haddaynu ka gudubno dunida inteeda kale wararka ugu waaweyn ayaan aadaynaa baraaziil ayaanu ku hormaraynaa rabshado xoogan ayaa weli ka socda qeybo mid a ah gudaha dalka baraaziil waxaana maxkamadda ugu sarreysa ee garsoorka dalkaasi baraaziil ay amartay in lasoo xirxiro mas-uuliyiinta ugu sarreysay dalkaasi si loo xakameeyo rabshadaha dalka xukuumadda talada haysa iminka ee goordhow la dhaariyey ee madaxweyne lula da silva uu hogaaminayo ayaa lagu eedeeyey inay xakameyn weysay rabshadaha shacabka caariyeysan oo taageersan madaxweynihii hore ee talada laga turay madaxweynihii hore ee dalkaasi brazil ninka lagu magacaabo jair bolsonaro ayaa goordhowna waxaa la dhigay isbitaal ku yaala gobolka florida ee dalka mareykanka kadib markii cabasho xoogan uu ka muujiyey xanuun baahsan oo caloosh ah arrintan waxay kusoo beegmaysaa maalin uun kadib markii taageerayaashiisa midigta fog oo taageersan ninkan markii ay xarumaha waaweyn oo dalka madaxtooyada looga arimiya baraaziil ay gudaha u galeen iyo uu ku eedeeyey madaxweynaha iminka talada haya ee lula da silva in si xooga xukunka uu ku joogo iyo codka uu si xooga ugu shubtay booliiska oo kaashanaya militariga ayaa ilaa iyo hadda waxa ay wadaan howlgallo ballaaran oo ay sameynayaan iyagoo ilaa iyo iminka xiray kun iyo shan boqol oo kamid ah dadka banaanbaxayay oo lagu eedeeyey in ay qalalaaso soo abaabuleen kubanaan ka mid a ah taageerayaasha bolsonaro ayaa horey waxa ay u galeen qasriga qeybo ka mid ah laga maamulo dalkaasi iyadoo lula dasilfa arrimahaas oo iska dhaga tiray madaxweynaha iminka la dhaariyey ayaa doorashadan ku soo baxay waxaana taageerayaashan careysan ay yihiin kuwo horey u taageeraya madaxweynihii hore ee talada laga tuuray ee madaxweyne bolsonaro dhinaca kalena ukrain iyo ruushka ayaa midba midka kale waxau ku eedeeyey ayaa midba midka kale guulo waxuu ka sheegtay in uu guul uu ka gaaray dagaal ka dhacay bariga gudaha dalka ukrain ciidanka ruushka ee ku sugan ukrain ayaa sheegtay in gantaal ay la haleeleen meel u dhow magaalada zolira ee bariga dalkaasi ukrain halkaas oo ay sheegeen inay ku dileen askar ka tirsan ciidanka ukrain isla sidaasi si lamid ah waxaa ukrain war ka soo baxay lagu sheegay gaar ahaan wasaaradda difaac ee dalkaasi ukrain in magaaladaasi iyo hareeraheeda lagu dilay askar ka tirsan ciidanka russia wasiir ku-xigeenka difaaca ukrain ninka lagu magacaabo hanara maylor ayaa waxa uu sheegay horraantii saacada ka hor in iminka gantaalo ay soo rideen ruushka iska caabisay dowladda ukrain dagaalka u dhexeeya labada dhinac ee dowladaha ruushka iyo sidoo kale ukrain ayaa weli ka socda qeybo kamid a ah bariga iyo koonfurta dalkaas ukrain tan iyo bilowga sanadkan cusub ee bisha koowaadna waxaa la arkayay ciidanka ukrain oo weeraro hor le qaadaya iyaga gantaalo badan oo ay ku rideen qeybo kamid a ah aagga ciidamada ruushka ay haystaan lagu dilay ku dhowaad boqolaal askar ah oo ruushka u dhashay markana wararka kale haddaanu kusii soconno dowladda sacuudigu waxa ay fasaxday xajka sanadkan iyadoo si waafi ah ay u fasaxday dhammaan dadka xajka sanadkan doonaya inay aadaan boqortooyada sacuudada carabiya ayaa ku dhawaaqday in xajka sanadkan uu noqon doono mid furan kadib markii cudurka covid sagaaliyo toban tan iyo labadii kun iyo sagaaliyo tobankii ay dad tiro yar ay tegayeen xajka sababo dowladda sacuudi carabiya ay ku sheegtay in faafaha covid sagaaliyo toban xilligaasi halis ku ahaa dunida oo dhan wasiirka arrimaha diinta iyo waqaafta ayaa waxa uu goor sii horeysay warbaahinta la hadlay ninka lagu magacaabo towfiiq bin fardows ayaa waxa uu sheegay in si rasmi ah uu ugu dhawaaqay in la xaqiijiyay in xajka uu fasax yahay dhammaan dunida oo dhan xajkii sanadkii tegay labadii kun iyo sagaaliyo tobankii waxaa xirmay shariifka waxaa xirmay xarameynka shariifka waxaana tegay keliya laba milyan iyo afar boqol oo kun oo qof hase yeeshee sababo la xiriira cudurkii safmarka ay covid sagaal toban ayay dowladda sacuudi carabiya ugu sababeysay arrintaas isla sanadkii labadii kun labaatankiina boqortooyadu waxa ay joojisay socodka muslimiinta intooda badan waxaana xajka tagay boqol kun oo xujeey ah oo u badnaa kuwa u dhashay sacuudi carabiya isla sanadkii laba kun koob labaatan ayna dhaafay boqortooyadu waxa ay xadiday xajka waxaana xajka tagay keliya lix boqol oo kun oo xujeey ah kuwaasi oo u badnaa dadka sacuudi carabiya iyo dad kale oo ku nool isla sacuudiga laakiin xajka sanadkan laba kun saddex iyo labaatan ayay dowladda sacuudi carabiya ku dhawaaqday in ay fasaxday haddii aysan imaanin caqabado ama xanuuno kale oo dunida ku faafa kooxda daalibaan ayaa haweenka dalka afghanistan waxa ay ka mamnuucday waxa ay ka mamnuucday goobaha la isku qurxiyo oo haweenku ay ka dukaameystaan ee gudaha dalkaasi madaxa xafiiska siyaasadda ee daalibaan ayaa arrintan goordha wax laga weydiiyey wuxuuna ganafka ku dhuftay arrintan isagoo waxba kamujiraan ku tilmaamay goorsii horreysay ayay ahayd markii tv-ga alcarabiya uu sheegay war ka soo baxay kooxdan afghanis waa kooxdan daalibaan in lagu xaqiijiyey in markaa kooxdu ay mamnuucday in haweenku ay tagaan goobaha la isku qurxiyo oo ay dumarku inta badan ka dukaameystaan tan iyo markii taalibaan ay la wareegtay qeybo badan oo ka mid ah afghanistan waxay isla sidan oo kale afghanistan ay ugu rogtay xayiraad ku aadan xitaa waxbarashada iyadoo haweenka laga mamnuucay in goobaha waxbarashada ay gaaraan markana saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii bandhigga warbaahinta bulshada oo qeyb ka ah barnaamijkeena ogaal wacan saaxiibayaal kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waxaad ku dhagaysataan sheekooyinkii iyo maqaalada lagu daabaco baraha bulshada iyo hadalhaynta afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay lagu hadalhayo baraha bulshada wadajiro xubinta waxaa idinkula socodsiinaya deeqo maxamuud maxamed iyo luul maxamuud aadan markana aan ku horumarno dhanka hadalhaynta waayahay luley waa mahadsan tahay hadalheynta dhankayga waxaa aada loo hadalhayay baraha bulshada saacadihii lasoo dhaafay dilkii shalay ka dhacay degmada xamarweyne dilkaas uu u geystay askari ka tirsan ciidanka ee ilaalada deegaanka islamarkaana uu u geystay abuukar maxamed nuuni oo lixdan iyo shan sano jir ahaa ninka la dilay ayaa ahaa ganacsado aada looga yaqaano degmada xamarweyne gaar ahaan ee waaxda gobonimo shalay kowdii iyo labaatankii duhurnimo ayaa booliska gobolka banaadir gacanta kusoo dhigay askarigii ka tirsanaa ciidanka ilaalada deegaanka oo degmada xamarweyne waaxda gobonnimo ku dilay abuukar maxamed nuuni oo lixdan iyo shan sano jir ahaa eedaysanaha ayaana cadaaladda wajahaya sidoo kale deeqaya hadalhaynta dhankayga waxay tahay maalinnimadii shalay ahayd askari la sheegay inay isbaaro u taalay degmada balcad ayaa maalintii shalay ahayd shan kun shilin soomaali ah waxa uu dilay wiil dhallinyaro ahaa oo kaxaysanaya mooto bajaaj askarigan ayaa la sheegay in wiilka mootada watay uu ku qabsaday lacag shan soomaaliya oo gaaraysa shan kun isqabsiyar kadibna waxaa la sheegay askarigaasi inuu wiilka meeshiisii ku toogtay askarigan ayaa waxaa la sheegay deeqayo in ugu dambeyntii uu haatan soo galay gacanta ciidamada ammaanka islamarkaasina lasoo qabtay baraha bulshada ayaana aad waxaa loogu hadalhayaa isbaarooyinka lagu dilaayo dadka shacabka ah gaar ahaan dadka dhallinyarada darawalada ah oo kaxeeya noocyada kala duwan ee gaadiidka sida bajaajta iyo gawaarida dadweynaha degmada balcad dhowaan ayay ahayd markii dilkan lamid ah uu askaris baara taagan u geystay darawalka xeeya gawaarida loo yaqaana bielka taasoo muujinaysay inaan weli wax xal ah laga gaarin isbaarooyinka dadka lagu dhibaateeyo ee yaala intuu dhexaysa magaalada muqdisho ilaa iyo jowhar hadalhayntii haddaan halkaasi kaga soo tallaabno markana dhanka qormooyinka waayahay luule waa mahadsantahay qormada ugu horeysa dhankayga waxa ku bilaabatay sheeko aada u xigmad iyo xiise badan ayaa layidhi nin iyo xaaskiisa ayaa tegay meel xayawaanada lagu daawado xaaskii baa aragtay daanyeer xaaskiisa la ciyaaraya markaas ayay saygeeda ku tiri maxaa meeshan jacayl ka dhacay mar kale ayay waxay aragtay libaax iyo xaaskiisa oo laba meel kala jooga oo aada u kala fog markaas ayay tiri xaaskiisii maxaa meeshan murugo ka dhacday ninkii baa ku yidhi xaaskiisa soo qaado dhaladan oo ku tuur dhanka xaaska libaaxa eegna sida uu noqonayo libaaxii baa qayliyey si uu xaaskiisa u ilaaliyo waana uu soo toosay wuxuuna isku hareereeyey xaaskiisii difaac awgiis mar kaleh ayuu yidhi ku tuur dhanka xaaska daanyeerka markaas ayuu daanyeerkii ka cararay xaaskiisa isagoo ka baqanaya inay quraaradu ku dhacdo ninkii baa ku yidhi xaaskiisa ha ku sirmin waxa ay dadku dadka hortooda ku muujiyaan waxaa jira dadku qiyaamaya dadka kale dareen aan jirin iyada oo ay jiraan dad dareenkooda jacayl qalbiga ku xiran oo ku ilaaliya qormadan ayaan waxaan kasoo xignay qof baraha bulshada kusoo gala deeqaruun deeqaaya qormada ugu dambaysa dhankayga cilmu nafsiga waxa uu leeyahay mar kasta oo aamuskaagu bato waa mar kasta uu hadalkaaga qiimo yeesho dadka badankooda waa ay dhoola caddeeyaan marka ugu horreysa oo ay la hadlayaan qof aysan hore isku aqoonin ee qof kasta oo kuu dhoola caddeeyaha isku dhiibin qofka dareenkiisa qarsada waa uu ka danaynaya jacayl badan yahay qofka mar walba dareenkiisa soo bandhiga inta badan dadku waa ay necab yihiin inay taleefonkooda ku hadlaan dadka hortooda iska indhatirista iyo daneen la waa dareenka ugu dhaawaca xun dhanka dumarka waxayna ka qaadaan kalsooni daro su-aasha uu su-aal looga jawaabaa waa hab soo jireen ah oo ay isticmaalaan kuwa beenaalayaasha ah haddii ay jirto gabar aamusan ogow waxay ku naaloonaysaa garaad heerkiisu sareeyo qofka codkiisu hoos yahay waxay deliil u tahay xasiloonida naftiisa inta badan dumarka dhibaatadooda waxay ku xaliyaan aamusnaan haddii aad hadafyadaada ama himlooyinkaaga aad dad ku sheegsheegto waxaa kaasii yaraanaya fursaddii aad ku guulaysan lahayd ama aad ku gaari lahayd hadafkaas dadka beenta ku dheereeya waxay awoodaan inay si fudud ku dareemaan haddii been loo sheegayo qormadan ayaan waxaa ka soo xiganay qof baraha bulshada ku soo gala ismaaciil cabdiqaadir iyada ayaan u dambaysay xubinteennii bandhigga warbaahinta bulshada tan iyo kulan dambe sidaas sii waayahay mahadsan yihiin luuliyo deeqoona la socodsiinayay xubintii bandhiga warbaahinta bulshada welina waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal oo aad ka dhageysanaysaan raadiyaha kulmiye ee magaalada muqdisho markana waxaan dib ugu noqonaynaa wararka kale ee la xiriira dunida inteeda kale shan milyan oo caruur ah oo u badan caruur afrikaan ah ayaa la sheegay in sanadadii lasoo dhaafay ay ku dhinteen daafaha dunida qiyaastii ugu dambeysay ayay waxaa sameeyey kooxda qaramada midoobay u qaabilsan qiyaasta dhimashada caruurta waxaana la ogaaday in shan milyan oo caruura oo da-doodu ay ka yartahay shan sano jir ay dhinteen labadii kun iyo labaatankii ilaa iyo sida qoraal ka soo baxay qaramada midoobey lagu sheegay marka la oogay qiyaastii ugu dambeysay ee warbixinta xogta qaramada midoobay ka soo baxday waxaa sanadkii labadii kun iyo koob dhintay caruurtii ugu badneed oo daafaha dunida ku dhintay kooxda qaramada midoobay u qaabilsan dhimashada caruurta ayaa waxay ogaatay in ilaa iyo shan milyan oo caruur ah oo da-deedu ay ka yartahay shan sano jir ay dhinteen warbixinta waxaa sidoo kale lagu sheegay in hal dhibic sagaal milyan oo caruur ah ay ku dhinteen qaaradda afrika halkaas oo ah meesha ugu badan oo caruurtu dhimashada ay ku wajahaan qiyaastii boqol konton iyo lix ayaa dhallaanka ku dhinta qaaradda afrika halka ay badbaadaan boqolkiiba labaatan iyo sagaal ayaa lagu yiri waana halka ugu dhalmada badan dunida markii dhanka dhalitaanka la fiiriyo waana halka ugu geerida badan caruurta dunida waa isla qaaradda afrika ee caruurta ku dhalata goobaha kale ayay shan iyo toban jeer kusoo laba jibaarmaan caruurta ku dhalata qaaradda afrika sidoo kale qaaradda ameerika qeybo kamid a ah ayaa caruurtani ku dhinteen isla aasiya wadamo kamid a ah oo colaado ay ka jiraan ayaa la sheegay in caruurtan dhimashada ugu badan ay ku wajaheen sanadadii tegay ee ina dhaafay dhinaca kalena ra-iisul wasaarihii hore ee dalka bakistan imran khan ayaa waxa uu ku taliyey in xiriir iskaashi ama wadahadal labageesooda lala yeesho taliska taalibaan ee ka dagaalama afghanistan isagoo ka hadlayey xiisadaha labada dhinac ee ka taagan ururka argagixisada loo yaqaanay taalibaan ee ka dagaalama gudaha dalka afghanistan ayaa waxa uu ku sheegay inuu yahay mid awooddiisu ay sii saddex jibaarmayso kadib markii ay bartilmaameedsadeen goobo amnigooda aada loo ilaaliyo oo ka tirsan qeybo kamid a ah gudaha dalka bakistan ra wasaare ra-iisul wasaarihii hore ee dalka bakistan imran khan waxa uu sheegay in loo baahan yahay in arrinta wadahadal lagu dayo oo aan loo baahnayn keliya dagaal isaga oo ka cabsi qabo in wixii ka dhacay afghanistan ay ka dhici karaan ayuu yidhi afghanistan hadda waxaa xoogeystay daalibaanta ka dagaalanta afghanistan taasi waxay nagu tahay awood darro iyo tabarteen oo si liidan karta ayuu yidhi ra-iisul wasaarihii hore ee bakistan imran khan maruu la hadlayay warbaahinta afka dheer ee al carabiya ugu dambeyntiina ciidamada badda ee mareykanka ayaa waxay qabteen markab hubsiday ciidanka badda mareykanka ayaa gacanta ku dhigay in ka badan laba kun iyo boqol qoryaha darandooriga u dhaca markab ku safreeyay gacanka cumaan kuwaas oo la rumaysan yahay in uu u raran yahay dowladda iiraan ay soo rartay taas oo la aaminsan yahay in hubkan loogu talagalay in la gaarsiiyo xoutiyiinta ka dagaalama gudaha dalka yemen taas oo iiraan ay taageerto sida uu sheegay afayeen u hadlay ciidamada dalka mareykanka waxa uu sheegay in suurtagal ay tahay in iiraan markabkan ay soo rartay suurtagal maahan ayuu yidhi in cumaan hubkan aadka u badan ay soo iibsato waxaan dareensannahay in xuutiyiinta loo waday xuutiyiinta ka dagaalama yemen ayaa taageerada ugu badan waxa ay ka helaan dowladda iiraan weli dhegeystayaal waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal tahay dhegeystayaal markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan oo qaybka barnaamijka ogaal waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now waranagu annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe Ah, federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay yaa hirshabeella iyo koonfur galbeeda yo sajubballaana iyo galmuduuga buntland gaar bay isku taagtay buntland gaar bay isku taagtee ma ogtihiini <laughs> rag oo dhamme walwalow waa la goostaye la goostaye gobolkii ou jooge waa la goostaye horaa waxaa loo yidhi eh. ninkii gooni u goosto oo eh. gacalkiisna ka guuro eh. usaa garab la'aan ku dhacaayo war cilmibaaris la sameeyey waxaa lagu ogaaday in buntland ay deni kadib sii jiri doonto aryaadhaha barofesor khabiir ah oo arrimaha caalamka ku xeeldheeraa waxa uu yidhi si kastoy lama dawladood u yihiin kanada iyo maraykanku islaamku haddana waa unqaaradda ameerika war cilmi baaris muddo hal qarniya la samaynaya waxaa lagu ogaaday in cusbada iyo sonkortu ay isku midab yihiin laakiinse dhadhanka ay ku kala duwan yihiin warwarlaweynay heedhaha haddii ay buntland goosato gooni u istaagtay soddon sano waxaan goobaye gaari kari waayey haddii ay u guureen iyagu guri abaareedka anay ila gudboon tahay midnimo inaan goleeya war waa arrin fiicane muuse ma kula qabaa war midnimo muuse oggolaaday dani inuu diidaa maanta say tahay allah u naxariistay abwaan hadraawi wuxuu yidhi gobonnimadu waa libin ku tixan geeddi nololeed marka uu gabaabsado xilliga laga gu' weynaaday ayuunbaa ninkii gudan karaa dhan ugu guura wargoosasho dadka ma kala qabatee dani maa la afgarta waa loogyaha wuxuu goobaye horaa waxaa loo yidhi daweel la'aan xaasha duusho duruur la'aan roob ma yimaado suul dhabaale waa hadal haddana waa si gooniya ah aan maqli jira war kalamaanay dalka dalka guushiisu waa deni maaye wuu bedeli masaanay ku dambaysay war madaxweyne hadduu noqon lahaa dani dalku ma kala go'een waana hagaagi lahaa marka ciddii u diidaa qalad kale war brofesor axmed ismaaciil samatar baa hadda ku hor madaxweynaha soomaaliya uu tartamay kadib markuu wareegii koowaad gudbi waayo toddoba cod helayna ayraboorka hargeysuu ka degay markaasuu ciidda dhunkado midnimadu u ololaynayo ka soo hor jeestay goonisuutaanka somalilanna aqbalay dalkaygii saxda ahaana haddaan imid buu yidhi abbawtan oo kale warnimayow ra'iisul wasaaraha waddanka waa xamse cabdiaare eegga kaylada kale yeedhyeedhina maxay tahay war bishaarow bilaash baad eegga eegga u guraysaaye horaa waxaa loo yidhi nin xaaskaaga raba gabadhaada kuma qanco armadeeyo waarabaa roobaa lagu waaye war buntland waxay odhan jirtay hooyadii federaalkaa nahaye ma carruurtii baa ku caasiyowday mise hooyada ilmaheedii nacday war hadda hooyadii federaalka waxay u sharaxan tahay kaalintii labaad ee goosashada war hooyadii federaalka haddii fiinaal ka saati aabbihii federaalka meeli ku hayte hayamadeeho xaggana ma ka bilaabatay war waalid iyo wiil hadday isqabtaan wiilkaa gardaran aga wargo warkaa ma iska hubisid war shirka koonfur galbeed ma gooniisutaag baa isagana looga hadlaya buda waryaa tolkayoona kowaga walka dhex jiree goradaanuuna war buntland somalilan wax badan bay ka koobiyeysay waxayse ugu darnayd markay goosashadii ka koobiyeysay kaabartaa kaabadiyaa ma la dhihino war waxaan la yaabay maamul goboleed inuu yidhaahdo waa go'ay xildhibaanadii iyo wasiiradii matalayana ay iska joogaan oo oo weliba aysan juu ka dhihin bal ayagu yay matalaan war wasiiradiiyo xildhibaanada somalilan bay lamid mid noqonayaan aaga oo iyagana ma muqdishoa lagu dooran war ilaahay u naxariista gaariyo wuxuu hore u yidhi nin wax diidayoon hayn wax kaluu ka doorbido wuxuu doonayaan jirin war allah u naxariista xadraawiba wuxuu hore u yidhi wax diidda markay jirtaa wax doonkuna meelmaryah aryadhaha anigana allaha ii naxariista waxaan idhi goordaambe ninka guurayow ma goobtay geed qaabow gurayow kor dambe ninka guurayow ma goobtay horta geed qaabow war kalamaaney barfar yahya camir wuxuu yidhi dad badan ayaa go'aanka buntland u fasirtay ismuujin iyo inay wax ku jukaysanayso inay rabto in la tuugtuugo si ay u dareento inay muhiim tahay dad kale ayaa u arko qaran soomaaliya ma jiro hadduuna madaxweyne ama ra'iisul wasaare ka ahayn qof buntland ka soo jeedo kuwo kale ayaa u arka dhaqaale iyo xuquuq dheeri ah oo aynan lahayn soomaalida kale hanala siiyo qaar kale ayaa u arka culays siyaasadeed madaxda puntland ka haysto gudaha puntland ayay shacabka puntland uga sii jeedinaysaa xaaladda dhabta ah iyada oo meel kale farta ugu fiiqaysa war dad kale waxay qabaan go'aanka puntland iyo muddo kororsiga maamul goboleedyada intuba inay aqabad ku yihiin dagaalka al-shabaab lagula jiro war haddii layga maqlaayo hal kalmaad oran laaye hooyadaa federaalka ha la soo maslaxeeyo dadku waa isku hawle aga wargooyin kursiga xamse cabdiar cidna lagu maslaxayn warabwaanguuraba wuxuu yidhi ah. goosashada warkeedii batiyo iyo goonni baa noqonta ah. cidda ay gubayso ma garan ah. loogu goodinayo aryaadnaha waxaa kaloo hore loo yidhi ismaaha huurtaan heshiisehayn kala heerta kaahaybaadroon ismahuurtaan heshiisehayn kala heerta kaahaybaadroon war cabdulow soomaalida kalagoyina horaa waxaa loo yidhi haybadu waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo waana lama hura huraani hagarlii wax qabo wana lama huraani hagarlii wax qabo warwar ma haysida dani buntland ma hagran wuxuuna yidhi waxaan xoogga saaraynaa arrimaha gudaha buntland war muuse bixiyo siciidani la teliyey wuxuu yidhi hawliga dhammaata ku dhalatay caawe dhuxushaan ku joogiyo dhamacdii dareente dheel dhelma joogteen dhadhabo fiirso dhadhabo fiirso weliga kalamaane idinka buntlanday ku haysiine xamarweyn wax ka dhacay ma ogtiin idinka war ma goonistaagbaa xamarweyne lagaga dhawaaqay war goonistaagiinna ma ahe xamarweyne waxaa ka dhacay fal xanuun badan nin dan danyarahoo gaari gacan korkiisa wax ku gadhayey ayaa askari minishii biyaa wuxuu u dilay laba kun oo shilin darteed waxaa yaab leh saddex kunas dhiibi lama kun wacasiri hadhoowaan dhiibaa maxaa loo dilaa aryaadhaha dadkan haddii shabaabna dila minashiidiyana dilayso waa u dhammaatee wax khayr qaba allaha keeno war cabdulla waxaa kaloo degmada balcad ka dhacay askari isbaara joogay baa darawal mootabajaaj ku dilay sababtana waxaa lagu sheegay lacag baaday ku murmeen maalmo dhoweynna waad ogeydanoo waa tii darawal caasi wata toban kun darteed loo dilay hase yeeshee labadii nineed balcad wax ku dishay labadaba waa la qabtaa la yidhi maxkamaddaana laga rabaa inay go'aan deg dega ka gaadho laakiin waxay su'aali ka taagan tahay ninka xamarweyne labada kun darteed ninka ku dilay asaga gacanta ma lagu hayaa war manshibiya oo xamarweyne khaamusa madaxu ah hadda xamar nin walba shan kun jaabka ku soo qaada miya war horaa waxaa loo yidhi nin wax dilay haddii aan la dilin ee la sii daayo wuxuu doono waa inuu dilaasee la dili waaye war dilaay haddii aan la dilin asagaa wax dilaaya waa inuu dilaal sare noqdaasaa la dili waaye wargooye ninkii wax dilaa xalkiisu waa dil ee qaatiliintii shabaab oo dilka dadka bannaystay xaaladoodu xaggay maraysaa warma jubbaland baad ka soo hadlaysaa war kalamaanay war ma haysiine dawladda jabuuti ee uu hogaamiyey ismaaciil cumar geelle dayax gacmeed ay hawada u dirtay oo waabay dirtayba war goonahayn geelle waa kii hadda noo yimid war jabuuti ay horumar iyo nabad iyo caano ku waar miyaa ilaahay u aqbalay war warka hayga dhexgelinine dowladda jabuuti waxay heshiis la gashay koox khabiirra ah oo teknolojiyadda qaabilsan oo ka socta hong kong waxayna ka shaqaynayaan sidii muddo shan sano ah jabuuti ay dayax gacmeed ugu diri lahayd ahayd hawada sare waxaana heshiiskaasi shaqadaas ku baxayaa la yidhi lacag dhan hal bilyan oo dollar waxayna sidaas jabuuti ku noqon doontaa ha la yidhi dowladdii u horraysay ee afrikaana ee hawada sare dayaxgacmeed u dirta war daroonis ma noo soo diraan dayaxgacmeed markay dirayaan war adaan warhayne madaxweynaha jabuuti wuxuu yidhi dagaalka al-shabaab waa ka qayb qaadanaynaa aryaadaha samigae cabdullana waxa uu yidhi shabaab ow haddii laa kaala hal walba geedkuu hoos jira haddii laa kaala hal walba geedkuu hoos jira waayahay dhegeystayaal guud ahaan barnaamijkii ogaal waa inaga intaas cabdiraxmaan kayse ayaa farsameynaya anigoo axmed dirar ayaa soo saaray idla socodsiinaya mar kale intaan kulmayno haddii alla yidhaahdo nabadgelyo galowgiiyo ugaadhi geesaha ka dhaafeen aday gogoli kuu taal galladayda dhaaxaan geed iyo har jiifee ha goosan caawaad iga gacan sarraysaa anoo kuu go'aayo garabkaa filaayaad axdigeennu goysoo geesta iga dhaaftee nabsi gaaxsanaaba aboodyaha ku gooyee guur hayga filanna gurigayga ii dhaaf wixii ka xishaa godolkii soomaaliye sidan anigu ku galay gafi maysid adigu nabsi ruuxii ka xishaa godolkii soomaaliye sidan anigu ku galay gafi maysid adigu ye ah hayga goosan xaawaad iga gacane sarraysaa qofka faabaalkii yahay guuldaraante waxaanaynin gabadhyay gacantaadu melegtee

i soo biday waa taanku gawdhashayen ku garwaaqsan waayeen kaa taagatay gacantee adoga cale biday waa taanku gawdhashayen ku garwaaqsan waayeen kaa taagtay gacantee waxaan anigu gastaa goobtaa i iga goosan caawad iga gacan sarraysahayga goosan caawad iga gacan sarraysa yahay nin gacalkii awgaa u gooyo waxaanaay gargaarkii galladkaaga ay waxaanahay nin gacalkii awgaa u gooyo waxaanaay gargaarkii galladkaaga ay waxaanay gandaadii oo goxosha u dambayse burhayga filanine gurigaygani dhaab gurhayga filanine gurigayganay aad i qabatiyo gubaabadahdee gawraa habeenkii gudcurkaad istaagtiyo garhkii aad i qabatiyo gubaabadahdee waad iga gacan saraysidaan aynin gaalo xaramaynkii galayo gubay maalin ciidoo lagu soo gurmaday baad aydan ahay nin galayo gubay maalin wiido lagu soo gurmaday gabidhaari saarto adigu gooli baadhe gabidheeri saarto adigu gooli baadhe